bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu alxaafidu raximah llahu tacala wcan zayd bni arqami radi allahu tacala canhu qaal sala nabiyu nabigu sal lay slam wuxuu tukaday alciida ciiddii buu tukaday uma kadibna rakhasa wuxuu rugseeyey fi ljumucati jumcadii buu rugseeyey yani jumcadii buu dadka ka fasaxayo u idmay inay iska kala tagaan uma kadibna qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam man shaaa ruuxii doona an yusalliya inuu tukado jumcada falyusalli ha tukado ninkii raba inuu isaga tagan ha isaga taga way jumcada rabaha waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila tirmidiyu tirmidi mooye wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ayaa saxiixiyey rawahu lhamsau ila tirmidiya wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ayaa saxiixiyey kadalika xadiidka waxaa soo saaray xaakim iyo daarimi iyo bayhaqi waxayna ka warinayaan nin la yidhaahdo iyaas ibnu abi ramlat ashaami wuxuu leeyahay mucaawiyat bn abi sufyaan baan la joogay buu yidhi isagoo weydiinaya zayd bna arqam oo wuxuu ku yidhi mucaawiya weydiinaya zaydow ashahidta maca rasuuli illahi sal alay wasalam ciidayni ijtamacaa fi yowmin nebiga ma xaadirtayoo goobjoog ma ahay iyadoo laba ciidood isu yimaadeen yani jumcaduna waa ciid iyo ciiddii kale jumcadii baa maalin ciida kusoo haagtay waa laba ciidood markaasaa zayd ibnu arqam wuxuu yidhi nacam haa iyadoo laba ciidood isgaleen ama waktigii nebiga la joogay mucaawiya markaasa wuxuu yihi fakayfa sanaca see buu nebigu sameeyey marka markaasaa wuxuu yihi salla alciida ciiddiibuu tukaday uma rakhasa fi ljumucati kadibna jumcadiibuu ruqsiyey oo dadkii u idmay inay isaga tagaan xaakim wuxuu leeyahay xadiidkaasi waa saxiixu lisnaad walam yufrijaahu dahabi baa ku waafaqay sanadkiisana waxaa taxsiiniyey alimaamu nawowi laakin fii kulli dalika nadar maxaa yeele xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira iyaas ibni abi ramlata ashaami ninkaasaa ku jira waana majhuul sida ibnu mundir iyo ibnu qataan iyo ibnu xajar iyo ay leeyihiin ibnu abi iyaas waa majhuul mar hadduu majhuul yahayna sanadku saxiixna ma aha xasanna maaha sanadku waa aciif sanadku waa daciif laakiin xadiidku waa sugan yahay shawaahid buu leeyahay sida xadiiska soo socdo kale farqibaa udhaxaysa xadiidka in sanadkiisa la daciifiyo iyo matnigiisa xukunkiisa waxaa laga yaabaa inuu sanadku sax noqdo laakiin matnigu daciif licilatin aw shuduud waxaa dhici karaysa cagsi inay noqoto inuu sanadku daciifo oo matniku asxaa dhici karaysa lishawaahidihi wa uruqihi waa dhici karaysa man marka xadiidkani bi ariiq waa daciif laakiin xadiis ahaan waa sugan yahayo axaadiid kaleeta u marhaati kacaysa sida xadiidkan abu hureyre soo socdo an abi hurayraa radi alahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi meeshaasi intaynan ka gudbin uu ina yidhi wasaxaxahu ibnu khusayma uu xaafidku leeyahay hadalkaa waxbaa ku jira lianna ibnu khusayma xadiidka muusan saxiixinin ee saxiixintiisa wuxuu ku xidhay ninka la yidhaahdo ibnu iyaas garashadiisa ku xidhay hadalka ibnu khusayma waa sidan ibnu khusayma wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan wuxuu ku tacliiqiyey sixadiisa calaa macrifati ninka la yidhaahdo calaa macrifati iyaas ibni abi ramlat ashaami buu yidhi saas way macna oo wuxuu yidhi baab alruksa libacdi alraciyati fi اtakhalufi can اljumuca ida اjtamaca alciidu waاljumuca fii yowmi waaxid insaxa alkhabar buu insaxa alkhabar waa hadduu khabarku asxabu maxaa yeelay fainii laa acrifu iyaas ibni abi ramlata bicadaalatin walaa jarxin buui iyaas ibni abi ramla anigu inuu cadaaladna ku garan maayo jarxi iyo wax laga sheegana garan maaye laakiin hadduu ninkaasi sanadku asaxo cilad ninkaa ka timaada ka fayoobaado markaasuu xadiidka saxiixiyey ninka la yidhaahdo ibnu khusayma marka waa tasxiixun mucallaqun bisharin jamiga marka xaafidku uu jazmiyey uu yidhi wasaxaxu ibnu khusayma waa laga ronyahy hadalkaas saas man saamuna u jasminin wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii sallaa uu tukada axadukum midkiin aljumucata falyusalli bacdaha arbacan ayb intaynaan u gudbin xadiidkan waxaynu nidhi shawaahid kaluu leeyahay waxaa ka mid a ah shawaahidiisa xadiidu abi hurayra oo marfuuca nebiga wuxuu ka wariyey inuu nebigu uri sal lay waslam qad ijtamaca fii yowmikum haada maalinkiinan waxaa kulmay ciidaani laba ciidood faman shaaa ruuxii doona ajza'ahu can iljumuca ciiddan uu tukaday baa kaga filan jumcadii wa innaa mujammicuuna annaguna waanu jumcaysanaynaa buu nabig sl lay slm idinku khiyaar baan leedahay ninkii yimaadana ha yimaado rabana ha yimaado ninkii rabowna iska tag laakiin annagu waan jumcaysanaynaa buu nabig yuri salawatu rabbi slam aleh xadiidka abu hurayra sanadkiisa waxaa ku jirta cancanatu muiirat dabi muqiiratu bni miqsam addabi oo mudallis ah ayaa cancaneeyey taasuuna ku cileeyey imaamu axmed iyo daara qutni ayaguna waxay ku cileeyeen irsaal bay ku cileeyeen saas man si ay noqotoba xadiidku waa shahiid xoojinaya xadiidkii hore waxaa kaloo xoojinaya aar ama xadiid cabdulahi bni zubayr radi allahu canhu cataa ibn abi raabax baa laga warinaya wuxuu leeyahay sallaa bina bnu zubayr fii yowmi ciidin fii yowmi jumuca cabdulaahi bni zubayr baana tujiyey maalin ciid ah jumcana ay tahay awala nahaari maalinta bilowgeeduna tujiyey buui uma ruxnaa ila aljumuca kadibna jumcadii baan aadnay buui markaan subaxdii ciidda tukannay ayaanu duhurkiina waxaan soo aadnay buui jumcadii ayb falam yakhruj ilayna fasallaynaa wuxdaanan buui nooma soo bixin cabdulaahi ibnu zubayro gurigiisuu iska joogay buu ilan isagaa la rabay inuu u khudbayo tujiye maba soo bixinba markaasaanu mid mid isaga tukanay buui nin walba goonidiisu isaga tukaday markii imaamkii la waayey khalaas nin walba goonidiisu isaga tukaday duhur bay tukadeen wuxuu yihi wa ibnu cabaas biaa'ifi cabdullahi ibnu cabaas baa marka daa'if joogay falama qadima dakarna dalika lahu waan u sheegnay ibnu cabaasoo daa'if jiray markuu ka yimid oo maka yimid baan u sheegnayoo ibnu zubayr baa sidaa sameeyey baan nidhi markaasaa cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi asaaba sunna sunnadii buu asiibay abu daawuud baa soo saaray xadiidkan asaaba sunna maxaa laga wada saxaabigu hadduu yidhaahdo assunnatu kada bimacnaa waxa wey waa marfuucun xukman saas man xadiidku marka waa xadiis saxiixa xadiidka cabdullahi bni zubayr waa xadiis saxiixa oo sugan wey macnaha ayib duruq kaleo fara badan buu leeyahy duruq kaleo fara badan buu leeyahay nasaa-i baa soo saaray ibnu khuseyma soo saaray ibnu abi shayba soo saaray can wahb ibni kaysaan ba iyagu ka warinaya oo wuxuu leeyahay laba ciidood baa kulmay xilligii cabdullahi bni zubayr markaasuu dib dhigay soo bixitaankii barqindheer buu gaadhsiiyey macnaha ilaa maalintu kor noqotay oo qoraxdu kor ay timid ayuu waxoogaa iska dahay kadibna wuu soo baxay dadka ayuu u khudbeeyey khudbadii wuu dheereeyey kadibna wuu soo degey wuu tukaday maalinkaa salaada jumcada waxaan ahayn muusan tujini buuri saas man walam yusalli linnaasi yowmaidin iljumuca maalintaa jumca dadka muusan tujinine ciiddii inbuu tujiyey kadibna maba soo bixinba ayb kadibna cabdullahi bn cabaas markii loo sheegay wuxuu yihi asaaba sunna sunnadii ayuu asiibay macna waxaa kaloo ibnu khusayma uu soo saaray min abi shayba cabdulaahi ibni zubayr markii loo sheegay dadka qaarkood inay qoonsadeen jumcadii oo uu tukan waayey ayaa wuxuu yidhi oo uu deliil ka dhigtay xilligii cumar ibnu khadaab oon la joogay ayay tanoo kala dhacday cumar baana sidaasoo kale sameeyey buui marka cabdullahi ibnu zubayr cumar buu ku dayanayaa asarkan marka waxaa laga deliishanayaa hadalka cabdullahi ibnu cabaas uu yidhi asaaba sunna leanna saxaabigu hadduu yidhaahdo asaaba asunna bimacnaa sunnadii nebiga haalibka u badanta way dhici kartaa inay ka wadaan sunat اlkhulafaa laakiin haalibka waxay u badan tahay inay ka wadaan sunat اlmustafa salawatu rabbi waslamu alayh saas daraaddeed ba jumhuur muxadisiin waxay leeyihiin waa marfuucun xukman bay leeyihin xadiidku marka shawaahiddaasuu leeyahay shawaahidaasuu leeyahay shawaahiddaa maadaama uu leeyahay wuxuu faa'iideynayaa in haddii labada ciidood kulmaan ciidda horena la tukado jumcada dadka inay yimaadaan ayna laazim ku ahaynoo la ruqsaynayo fii saxiixi bukhaari bay ku sugan tahay can cumaan ibni cafaan inuu maalin sidanoo kale intay ciiddii jumcadii isku hagaageen inuu dadkii intuu u khudbeeyey uu yidhi yaa ayuha annaas wardadow maanta waa ciid waana jumco dadka xaafadaha fogfog ka yimidow waan idiin idmaye jumcadaha imaanina axaadiistaas waxay marka tusaysaa haddii jumco iyo isgalaan ciid isgalaan in ay ciidda haddii la tukado dadku inay jumcada yimaadaan ayna laazim ahayn waana masalo khilaafiyo aad baa laisugu khilaafsanyayb madaahibtu qaarna waxay qabaan in jumcada aan magaalada laga cafinaynay xaafadaha iyo magaalooyinka mxuu ahaay tuulooyinka sare iyo baa laga cafinaya sida xadiidka aarka ninka la yidhahdo cumaan ibnu cafaan oo kale waana madhabka imaam shaafic iyo keyrka ay dooranayaan imaam axmedna wuxuu leeyahay oo maraya isagu imaamka isaga lagama cafiine waa inuu meesha yimaado dadka wixii yimaada tujiyo laakiin dadka intooda kale rugsay haystaan madaahibta kalena waxay leeyihiin ma ahe maca imaamku xataa rugsu haysta masaajidka xataa haddaan la imaanin waa la heli karaa waxaa laysla ogolyahay sida fadliga badani inay tahay in jumca ciiddana la tukado jumcadana la tukado lanna ficilkii nebigaa saas soma wa inaa mujammicuun buu nabig sal lay slm taa waa laysla ogolyah laakiin haddii aan la imaaninoo dadku iska maqnaadaan taasi inay iyadana bannaan tahay bay axaadiistani faa'idaynaysaa oo yna dhibaato lahayn ayib haddaynan imaaninoo jumcadii ayna soo xaadir maxay samaynayaan duhur bay tukanayan hada huwa madhab ljamaahiir salafan wa khalafan saxaabadii ilaa taabiciintii ilaa a'immada afarta iyo keyrkoodba waxay qabaan haddii ruuxu uu jumcadii ka tago inuu duhur tukanayo ra'yi shaadaa jira oo cataa ibn abi rabaax laga wariyo oo odhanaya xataa duhurka waa laga tegaya ee salaad la tukado cashar baaba ugu horraynba ra'yigaana waa ra'yi aada u tabaryar wey waa midda koobaade horta cabdullaahi ibnu zubayr maalinkaa inuu tukaday duhur iyo inuusan tukanin riwaayaadku waa isku khilaafsan yahi cabdullahi ibnu zubayr riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin duhur muusan tukanin waana riwaayaadka ninka la yidhaahdo ibnu jurayj can caaa uu ka warinayo iyo abu zubayr can caaa riwaayaadka noocaasa culimmadu cilay gelinayaan oo ibnu jurayj khaasatan can caa waxbaa ku jiray leeyihi ayb ziyaadaadka ku saabsan maalinka inuusan duhurna tukanin jumcana tukanina casarkii inuu tukaday waxay ku soo aroortay uun yani waxa wey duruqda iyada ah oo culimada qaarkood ay durayaan waxaa kaleeto soo arooray cabdulaahi ibnu zubayr bisanadin saxiixin rijaaluhu rijaalu shaykhayn inuu cabdulaahi ibnu zubayr uu tukaday duhur tukadayna waa soo aroortay oo waxay ku sugan tahay aarkaasi ku sugan yahay oo uu ku yimid ibn abi shayba soo saaray can mansuur can cataa wuxuu yidhi ijtamaca ciidaani fii cahdi ibni zubayr cabdulahi ibnu zubayr wakhtigiisii laba ciidood baa kulmay fasallaa bihim alciida cabdullahi ibn zubayr ciiddii buu dadka tujiyey uma sallaa bihim aljumucata salaata duhri kadibna xilligii jumcada salaad duhur buu dadkii tujiyey arbacan afar ragcadood buu tujiyey ayb aarkaasi waa aar saxiix fii haayati sixa marka cabdulaahi ibnu zubayr inuu maalinkaa duhur tukaday iyo inuusan tukanin waa mas'alo ruwaaddu isku khilaafsan yihin cadaabaasi qabay inaan duhur la tukanaynin cashar ka hor aan la kacayn waa madhab marka shaadaho wax looga tago adilada kutusaysa shan salaadood inuu ilaahay maalin kasta waajibiyey oo mutawaatirka ah oo ijmaaca ah asaaba sunna waxay ku dhacaysaa in uu jumcadii ka tegay oo uu ku gaabsaday inuusan soo bixin taasaa sunnadii nebigo laga hayaa salawatu rabbi waslamu caleyh ama in duhurkana laga tago taasi sunno nebi ma aha taasi sunno nebi ma aha kuma dhacaysataa iyada saas daraaddeed ra'yiga odhanaya xataa duhurka waa laga tegaya oo dadku waaba fasaxan yihiinba casar ka hor tukanba maayaan waa ra'yi fii gaayat shuduud ah oo dacf aad buu u tabardareen saas man ayb waxaan saa u leeyahay bacd alikhwa ayaa mas'aladaa iyada awaayo ah dhow isku camalfalay ninkii ku qanca waa ku camalfali karaa laakiin aniga wuxuu iila muuqdaa ra'yi runtii uu aad iyo aad u tabardaran oon la cuskan karin man nusuus qawaatica iyo yacni ra'yigii culimada oo u dhow taqriiban inuu ijmaac noqdo ku dhow ayaa meesha ku jira cabdullaahi ibnu zubayrna saxaabi ahaan ra'yigiisi iyo madhabkiisu waa waa mukhtalafun fiih iskhilaafrwaada waa isku khilaafsay casaa baa soo hadhay iyo yacni dad aan badnayn oo laga yaabo inay isaga ay macnaha waxa weyaan wax ka qaateen marka madhabkaasi ma tawar badno haddii salaadii duhurka jumcada aan loo imaanin ciddaan u imaanin waa inay duhur tukato afar tukato ciddii jumcada timaadana khalaas an abi hureraa radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii sallaa uu tukado axadukum midkiin aljumucata jumcada uu tukado falyusalli ha tukado bacdaha gadaasheeda arbacan afar ha tukado muslim baa weriye ayb xadiidka wuxuu faa'iideyn salaada duhur gadaasheeda afar ragcadood baa sunnaa in la tukado afartuna laazim maaha laba waa la tukan karaa xadiidka saxiixaynkaa kutusaya min xadiidi ibni cumar nebigu sal lay slam kaana yusallii bacda aljumucati rakcatayn nebigu jumcada kadib laba ragcadood buu tukan jiray muslim wuxuu ziyaadiyey fii beyti gurigiisu ku tukan jiray marka yaa imaa afar inaad tukatana waad heli kartaa sunna ah haddaad laba tukatood ku gaabsatana waad heli kartaa aasaar baa jirta saxaabada qaarkood ka suganoo qaar baa waxay tukan jireen bal lix tukan jireen laba ragcadood bay tukanayaan haddana afar bay ka dambaysiinayaan aahaar bacdu saxaaba ka sugan wey laakiin xadiis nebi kuma sugna saas daraaddeed baa ra'yiga sawaabkii waxa weeye waa ra'yiga imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiye iyo keyrkood ay marayaan asxaabu ra'yi oy leeyihiin waxaa leeyahay axmed iyo keyrkii baa maraya waxay leeyihiin ibnu mundirna wuu dooranaya ima inuu laba ku gaabsado ama waa inuu afar ku gaabsado laakiin lix wax gaadhsiisa nebiga kama sugna jumcada gadaasheed in la tukado man an isaa ibni yaziida radi allahu canhu ana mucaawiyata radi allahu canh mucaawiya bn sufyaan qaala wuxuu yidhi lahu saaib wuxuu ku yidhi idaa goortii sallayta aad tukato aljumucata jumcada markaad tukato falaa tasilhaa ha ku xidhiidhininoo ha ku dabakabin ha ku daba qabanin bisalaatin salaad ha ku daba qabaninoo ha la xidhiidhin xataa tatakallama ilaa aad hadasho ow amase takhruja aad baxdo markaad jumcada saa uga baxdo markaaba salaad ha u istaagin ilaa ama aad hadal dhex geliso ama aad meeshii ka kacdo oo dhinac uga baxo aw takhrujo amaad baxdo meesha aad ka sunto maxaa yeele fa ina rasuula sal lay slam rasuulku amaranaa wuxuuna amray bidaalika arrinkaasuuna amray oo bidaalika maxay ti allaa nasila waa tafsiir allaa nasila inaanaan xidhiidhinin salaatan salaad inaanaan xidhiidhin bisalaatin salaad kale inaanaan ku xidhiidhinin buuna amray xataa natakallama ilaa aan hadallo aw nakhruja ama aan baxno waa wax wariye muslim muslim baa wariye saas macana ayb macnaheedu waxa weeye salaadaha guud ama salaada jumcada bidaat salaada marka la tukado doonayo ruuxu inuu sunaysto la doonayo waa in ama hadal kadib uu sunnadii tukado ama meesha oo uu ka durko meel kale uu tegay uu ku tukado nahyigana ciladiisa yani amarkaa nebiga sal ly slam iyo sababtiisa bacdu ahli ahlilcilmi baa waxay leeyihiin waxaa la rabaa in meelaha ruuxu ku sujuudahayo loo badiyo ilan dhulkani waa ku markhaati kacahaya marka si ay u badato shaahidkaagiiyo markhaatigaagu u bataa laga wada wallahu aclam waa iska cilal mustanbadaho cilooyin culimada qaarkood istinbaadan wey lakin wax nasaba ayb saas marka waxa weyaan waa sida mashruuca ibni cumar waxaa ka sugan inuu nin arkay tukanayo jumcada gadaasheeda laba ragcadood markuu saa salaadda uga baxayba laba ragcadood bu isu tahay fadafacahu markaasuu riixay ibni cumar baa riixay markaasaa wuxuu ku yidhi atusali ljumucata arbacan orma jumcadii baad afar ka dhigta leanna markaas saa salaad uga baxdo haddana haddaad labo kale isu taag labadan salaadoodeen waxba u dhaxaynin afartii duhurkao kale u muuqan karaan sidaas daraaddeed waa inaad hadal dhex geliso say labada salaadood u kala go-aan ama aad meesha ka durugto si labada salaadood u kala go-aan ayib markaasaa wuxuu yidhi wuxuu leeyay raawiga cabdullahi ka warina wa kaana cabdullaahi idaa salla ljumucata sallaa fii beytihi ragcatayn ibnu cumar wuxuu ahaa markuu jumcada tukado gurigiisuba aadi jiray oo labada ragcadood ee sunnada ah guriguu ku tukan jiray wuxuuna yidhi haakada facala rasuululahi sal lay waslam sidaasuu nebigu samayn jiray muslim baa soo saaray asarka iyo keyrkii cabdulahi bni cumar radi allahu canhu laga warinay an abi huraraa radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasuulu sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi man ikhtasala ruuxii qabaysta uma kadibna ataa yimaada aljumcata xadiis baa jira odhanayaa nebigu sal alay aslam uu sheegayo haddayna daakiradeedu i khayaamin salaadda marka sidaa looga baxo ruuxu isagoon hadlin hadduu sunno laba ragcadood baxdo mise afar ragcadood garmaayo uu ka daba tukado ajir mucayana u sheegaya xadiiskaasi keliya wuxuu uu meesha ka saarayaa hadalkii laakiin meesha kama saarayo in meesha laga durko saas maana yani intaadan hadlin haddii lagu yidhi meesha waxaa ka baxay intaadan hadlin inaad tukan karto sooma laakiin waxaa weli ku haysta hadalkii ahaa xataa tatakallama aw takhruja baa ku haysta sooma haddii aadan hadlin oo doonayso inaad salaada markaad saa uga baxdaba tu kale ku daba qabato meesha ka durug markaaslaaim ma aha inaad hadalkaiyo isku darto khuruujka mid baa kugu filan man ayb an abi hurerata radi alahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay slm rsulku wuxuu yihi man iktasala ruuxii qabaysta uma kadibna ataa yimaada aljumcata jumcada yimaada oo fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray wixii ilaahay u qadaray oo salaadaa tukada lama xadidin wax alle wixii ilaahay u qadaroo salaadaa buu tukaday markuu masaajka yimid uma kadibna ansata dheg raariciyo si fiican u dhegaysta khaiibka xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo alimaamu imaamku ilaa uu dhammeeyo min khubati khubadiisa uu ka faaruqo ilaa khudbada la dhammeeyo si fiican u dhegaysta uma kadibna yusaliya tukada macahu la jirankiisa tukada uma yusalii tukada macahu imaamka la jirankiisa salaadii jumca la tukada ufira waa la dhaafi lahu isaga maa baynahu wa bayna aljumucati اlukhraa isaga iyo jumcada soo socota inta u dhaxaysa ayaa loo dhaafay ama jumcadiisa jumcada kale iyo taas inta u dhaxaysa ayaa ilaahay dunuubta u dhaafaya wa fadlu alaaati ayaamin iyo saddex beri siyaadadood fadlu alaaati ayaamin saddex beri oo ziyaadana waa la siinaya wiigna waa loo dembi dhaafaya usbuuc saddex beri oo ziyaadaana waa loo dhaafay rawahu muslim baa weriy wadalika liana alxasanata bicashri amhaaliha w sooma man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha sooma ayib jumca tukatay toban goor in lagu labanlaabo ugu yaraan sooma tobankii goor jumca ilaa jumca waa toddoba sooma meeqaa kuu laaban marka saddex beri baa weliba siyaado ku ah wa fadlu alaaati ayaam saas wey manaa ayib rawa muslim baa wariy muslim kadalika wuxuu soo saaray iyo tirmidi iyo ibnu maajah ziyaadadaas ziyaado ah waxay ku dareen waman massa alxasaa faqad laqaa ruuxii quruuraxa taabta iyo bacaadka iyo oo ku ciyaara intuu khadiifku khudbada ku jiro faqad laqaa arrin aan qiimo lahaynoo saaqid ah ayuu la yimid ayib xadiidkani macaani arrimo dhowra ah laga yaaba xaafidku inuu u keenay inuu u daliishado waa midda koobaadee horta maalinta jumcada ah qabayskeedu inuu mashruuc yahay waanan soo marnay qabayska jumcada waxaan ku soo marnay abwaabu liqtisaal soo garan maysaa xaggaynu ku soo marnay kaga soo hadalay yaa waajibiyey yaa yidhi waa sunno ki xoog badan xaggaynu kusoo marnay waxaa kaloo xadiidka loo deliishadaa jumcada markuu ruuxu yimaado inuu sunno intuu rabo tukan karo intuu rabo sunno inuu wadi karo tukan karayo iyadoon la xadidin oon tiro lagu xadidin waxaana laga qaadanayaa fasallaa maa qudira lahu waa khudbada ka hor khudbada ka hor khudbada hadduu yimaado oo lagu jiro ayada labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka basu tukan kara biitifaaq laakiin wixii labadaa ka badan ma tukan karo khudbada socoto hadduu soo galo laakiin waxaa laga wadaa khudbada ka hor hadduu yimaado wixii ilaahay u qadaray buu tukanaya saas man ayb taa iyada ah ma faa'iideynayso lagamana qaadanayo salaada jumcada inay raatiba ka horeyso tani waxa wey waa sunno furan oo markaad masaajidka timid ka bilaaban ilaa muadinku aadaamo oo imaamku mimbarka fuulana la tukan karo wey waa sunno furan wey laakiin raatibo sida tii jumcada tii duhurkoo kale ah oo marka muadinku aadaamo gadaashiisa inta la istaago la tukanayo middaas iyadu ma jirto middaas iyadu ma jirto lagama hayo nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaa khulafaau raashidiin midna lagama hayo xanafiyada iyo qolyale baa qaba iyadana daliil ma u laha ibnu mundir wuxuu leeyahay ahbaarta nebiga ka sugan waxa weeye ruuxu markuu masaajidka soo galo imaamkoo fudbaynaya inuu laba ragcadood tukado ahbaarta kale nebiga ka suganna waxay tahay in duhurka ka hor laba ragcadood uu tukan jiray baabkan oo ah sumcada ka hor raatiba ma ka horaysaa wax deliilo ku sugan male buui saas man walaysa fi lbaabi shayun yahbutu hayra aladii dakartuhu labada aan sheegay waxaan ahaynoo baabkan ku sugani ma jirto axaadiis baa jirta xanafiyadii qolyaha qaba ay deliishadaan kulligeedna wax ka kici kara ma jirto wada daciif saas man sidaas daraaddeed salaada jumcada raatiba kama horayso markuu khaiibku markuu muadinku aadaamo khaiibkuna mimbarka saaran yahay markii aadaanka sida uu u dhameeyaba khaiibkii baa istaagaya soo ma khaiibkii baa istaagaya khudbadii baa bilaabanaysa khudba hadday bilaabatana sunno aan ahayn taxiyat ma jirto marka sunadaasi meeshaa la geliyey ayadu ma sugna ayib laakiin korteed intii la doona la tukan kara shekhu islam ibnu taymiya aleyh raxmatullah wuxuu leeyahay leysa liljumucati sunnatun qabliya wa huwa sawaab waana sida ay culimo badan qabaan masalada kaleeto waxa weeye ee uu xadiiskan u deliishanayo imaamka in loo dhegraariciyo markii uu macnaha khudbaynayo ayib markii imaamku khudbaynaya waan soo marnay taayada taayada waan soo marnay xadiidkii dar iyo ubayi iyo waa kaan soo marnay iyo muxuu ahaayey xalay baynu ka soo hadalnay imaamka dhegaysigiisa waxaan soo sheegnay meeshaa iyadoon caawa baraarujinayna imaamku markuu uusan khudbaynaynin in la hadli karo oo markaa ayna khudbadiisa soconin waxaana ku tusaya aar saxiixa oo ka sugan cumar ibn khaaab radi allahu canhu isxaaq ibnu rahwiya soo saaray ibni xajarna wuxuu ku sheegay fi lmaaalib alcaaliya biisnaadin saxiix buu ku sheegay wuxuu leeyahay ninka la yidhahdo asaa ibnu yaziid waxaanu la tukan jirnay cumar ibnu khaaab wakhtigiisii baan maalin jumcaa la tukanay bu faidaa kharaja cumaru wa jalasa cala almimbari qaacna asala cumar markuu macnaha waxa weyaan mimbarka fulo oo soo gala masaajidka mimbarkana fulo salaadihii aan tukanayno dhan horta waa joojinayna wax salaadoo sii soconaysa ma jira mimbarka hadduu imaamku fuulay ayb wa kunaa nataxadau wayuxadiuna isagoo mimbarka ku fadhiya aadaankiina socdo baanu iska sheegsheekaysan jirnay isaguna waaba noo sheekayn jiray qaar kanuu iskala sheekaysan isagoo mimbarka fadhiya imaamkiina muadinkiina waa khudbaynaya annaguna dhexdannada waa sheekaysan jirnay ayb farubamaa yas'alu arajulu aladii yaliihi arajula aladii yaliihi can suuqihim wa khudaamihim waxaa laga yaabaa cumar markuu mimbarka ku fadhiyo ninka garabkiisa fadhiye u dhowey dad ugu xiga inuu la sheekaysto oo weydiiyo suuqa iyo maxaa ka jiray iyo eh, adeegayaashoodii iyo adduunyada arrimaheeda inuu wax ka weydiiyo baa laga yaabaabu dhihi jira oo dheci jirtay marmar inuu iskala sheekaysto dadka dhinacyihiisa fadhiya man sidaas weyaan faida sakata almuadinu khaaba muadinku markuu aamuso khudbada aadaanka dhammeeyo markaasuu cumar khudbada isu taagi jiray falam natakalam xataa yafruqa min khubatihi markaasaanu hadaloo dhan joojin jirnay ilaa uu khudbadiisa dhameeyo kadalika markuu khudbada fadhiistoo labada khudba dhexdooda uu fadhiyana ayadana waa la hadli karaa waxaana laga qaadanaya xadiidkinu soo marnayo walimaamu yakhtub waa jumla xaaliya markaasuu xukumku uu ku soconaya laakiin inta kale wax maanica ma jiro sharcan anhu radi alahu canhu canhuda waxay u noqon abi hurayra wa canhu abu hurayra waxaa laga win radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku dakara inuu sheegay yowma aljumucati maalinta jumcada ayuu sheegay faqaala markaasa wuxuu yidhi fiihi waxaa ku sugan maalinta jumcada oo dhexdeeda ku jirta saacatun saacad baa ku jirta saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa uusan waafaqaynin cabdun addoon muslimun oo muslim ah wa huwa isaga oo qaa'imun taaganoo yusallii tukanaya xaalad uu taagan yaho tukanayo saacad uusan waafaqaynin yas'alu allaha xaal uu weydiisanaya caza wajalla shay-an wax uu weydiisanayo ilaa hadday dhacdo acaahu alle wuxuu siinayaa acطaa wuxuu siinayaa alle hu buu siinaya iyaahu isaguu siinaya shayguu rabaye weydiisanaya alla waa siinaya wa ashaara wuuna tilmaamay nebigu biyadihi gacantiisuu ku tilmaamay yuqaliluhaa xaal uu yaraynayo saacaddaasi gacantuu ku tilmaamay isaga oo wax yar ka dhigayo wakhti gaaban macnaha ku tilmaamaya inay tahay muttafaqun calayhi weye bukhaari muslim baa soo saaray wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaatay wahiya iyadu saacatun saacad weeye khafiifatun oo fudud yani gaaban wey manaa waa saacad yar wakti yar wey riwaayada muslim lafdigeedu waxa weeye ina fi ljumucati la saacatan jumcada wakti baa ku jira laa yuwaafiquhaa muslimun yas'al allaha fiiha khayran muslim uusan waafaqayninoo la kulmaynin isagoo ilaahay wax weydiisanaya oo khayr weydiisanaya ilaa acطaahu allahu iyaah ilaa hadday taasi dhacday alla wuxuu siinaya wuxuu rabeeye weydiisanaya ayib markaasaa wuxuu yidhi wahiya saacatun khafiifa waana saacad fududo yar ayb xadiiskan wuxuu faaiday saacado iyo waktiyo badan baa jiro oo ilaahay baryada aqbalo oon la soo celinin iyo munaasabaad kala gedisan saacadaha baryada la aqbalo waxaa ka mid a ah saacad jumcada ku dhex jirta maalinta jumcadaa ka mid a ah. xadiiska intaasu noo sheeg saacadda iyada ah ruuxii muslim ah ee waafaqa ee la kulma isagoo ilaahay wax weydiisanayo tukanayo waa helaya wuxuu rabay ayib tukanayadaas tafsiirkeeda waa u tegi doonaa laazim ma aha inuu salaad ku jiro ee waxaa laga wadaa un inuu ama salaad ku jiro ama ma ahee kii salaada ku jiray oo kale la mid yahay tafsiirkeeda waynu u tegi doonaa insha allahu tacala dib baynu ka fasiri doonaa ayib dakara wuxuu sheegay nebigu yowma aljumucati maalintii jumcada faqaala wuxuu yihi fiihi waxaa ku sugan jumcada saacatun saacad saacaddu waa u wakti saacaddu waa un wakhti gaaban saacaddaasoo laa yuwaafiquha uusan waafaqaynin cabdun oo muslimun muslim ah walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yaho yusallim uu tukanayo yas'al allaha allana uu weydiisanayo caza wajalla shay-an wuxuun uu weydiisanayo ilaa hadday taasi dhacdo oo saacaddaasi addoonkaasi u waafaqo isagoo intaa la sheegayba samaynaya ilaa hadday dhacdo actaahu alle wuxuu siinayaa wix shaygii isaga ahaa iyaahu addoonkii buu siinay wa ashaara wuuna tilmaamay biyadihi yuqaliluha xaal uu yaraynaya ayuu ku ishaaray muttafaqun caleyh wa fii riwaaya muslim wa hiya way khafiifatun oo wa can abi burdata waxaa laga warinaya can abiihi abu burdata ibn abi muusa alashcari cabdullahi ibnu qays abu burda waxaa dhalay abu muusa alashcari marka aabihii waa abu muusa alashcari cabdullahi ibnu qays saxaabigii jaliilka qaala wuxuu yidhi aabihii wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi abu muusa odhanaya samictu waxaan maqlay rasuulalah sal lay slam oo yaquulu leh hiya iyadu saacaddaas saacaddaasi maalinta jumcada ku jirtahay hiya iyadu saacaddaasi maa bayna an yajlisa alimaamu waxay u dhaxaysaa inta imaamku uu fadhiisan cala almimbar wey macnaha ilaa an tuqda asalaatu ilaa salaada la dhammeeyo intaasay udhaxaysaa yani saacaddaasi iyo wakhtigaasi baryada la aqbalayen la soo celinaynin waxay u dhaxaysaa inta imaamku laga bilaabo imaamku markuu mimbarka ku fadhiiso ilaa salaada laga dhammeeyo muddadaa iyadaa wey hiya iyadu maa bayna an yajlisa inta u dhaxaysa weye an yajlisa alimaamu imaamku inuu fadhiisto ilaa an tuqdaa asalaatu ilaa salaada laga dhammeeyo saas macna waxa wariye muslimun muslim baa wariyey wa rajaxa wuxuu rajaxay addaara quطniyu daara quطni wuxuu rajaxay annahu xadiidkani min qowli abi burdata inuu yahay abuu burda hadalkiisa inuu yahay maxaa laga wadaa bimacnaa ah, waa mawquufun cala abi burda mawquuf lama yidhaahdo markaasoo kale haddaadan qaydin kama huwa muqarar fii kutub musalax ama waa inaad tidhahdo mawquufun cala abi burda ama waa inaad tidhahdo maqtuuc lanna aahaaru taabiciin waxaa la yidhaahdaa waa maqtuuc aahaaru saxaabana waxaa la yidhaahdaa waa mawquuf laakiin haddaad mawquuf kelimadaa isticmaalayso waa inaad qaydo oo tidhaahdo calaa fulaan si loo garta inuu taabiciin haddaad mawquuf ilaaqdo saxaabi baa loo qaadanaya saas man marka warajaxa wuxuu rajaxay addaara quطniyo anahu isagu min qowli abi burdata abii burda hadalkiisa inuu yahy xadiiku bayhaqi wuxuu soo saaray bisanadihi ilaa muslim imaam muslim wuxuu ka sheegay inuu yidhi hada ajwadu xadiiin wa asaxihi fii bayaani saacati اljumca xadiidka ugu fiican uguna saxiixsan saacadda jumcada ku jirta caddaynteeda xadiidka uguna saxiixsan uguna fiican wey buui imam muslim waa siday la tahay imam muslim aleh amatullah laakiin xadiidku lama ciloo walow saxiix muslim ba ha ku yaalee laba ciluu qabaa cilada koobaadi waxa weeye inqiaac waa kala go-an yahay sanadkiisa oo nin la yidhaahdo makhramata bnu bukayr ayaa aabbihii ka warinaya makhramana aabbihii wax kama maqal sida axmed iyo ibnu mucayn ibnu maciin baa ibnu maciin muusa bnu salma cabdilxaq alishbiili ibni xajar iyo keyrkoodba say sheegaya bal isaga laftiisa waxaa laga soo guurinaya inuu yidhi aabbahay waxba kama maqal laakiin taa ilbaani baa ka jawaaba wuxuu yidhi kitaab aabbihii buu haystay aabbihii ka tegay oo axaadiistu ku qoran tahayoo wijaada la yidhaahdaa wijaadaduna waa saxiixa ciladaasi waxoogaa waaba laga badbaadi lahaa laakiin mid ka xoog badan baa meesha taal cilada labaad ee xadiidku qabaabay wuxuu yahay waa waqfi xadiidku waa mawquuf cala abi burda ama waa maqtuuc ayib maxaa yeelay ruwaadda raggooda xooga badan abu isxaaq iyo waasil alaxdad iyo mucaawiyat bnu qura iyo keyrkood abu burda hadalkiisii inay yahay bay ku wariyeen raggaasina waa ahlulkuufa ahlulkuufa wey ayb abuburdana waa reer kuufa xadiidkiisa iyagaa u aqoon badan leanna isku beled bay ahayen midda kale way ka badan yihiin ninka la yidhahdo bukayr oo madani ah wayna ka badan yihiin wayna ka xoog badan yihiin beledkiisana way ka xigaano iyagaa xadiiska yaqaan oo ka yaqaana mar hadday isla kuufiyin yihiin nin reer madiine ah iyo reer kuufa ragga isla ah kuwana xadiiskiisa ka yaqaana sooma sidaas daraaddeed assawaabu waxa weeye xadiidkani walow saxiixu muslim haba ku yaalee laakiin waa maqtuuc waana aciif ayb waxaa jamiyey inuu aciif yahay mawquuf yahay daara quطni siduu xaafidku inoo sheegay waxaa kaloo isagana jamiyey ibnu xajar sidoo kaleeta sheekh albani xadiidkani weliba dacfigiisa waxaa sii xoojinaya axaadiis kale ayuu khilaafsan yahay oo tilmaamaysa saacaddu inayna halkaa ku jirin ee meel kale ay ku jirto waana xadiisan inoo soo socota marka isagoo maqtuuca buu haddana axaadiis sixaaxuu khilaafay wa fii xadiii cabdilaahi bni salaam waxaa ku sugan buui xaafid wa fii xadiii cabdilahi bni salam cabdillahi bni salam xadiikiisa waxaa ku sugan cinda ibni maaja ibni maaja agtiisa kusoo arooray iyo sunankiisa wa can jaabirin jaabir xaggiisana laga warinayo cinda abi daawuuda wanasaa ku yimid abu daawuud iyo nasaa kutubtooda ku yimid sunan abi daawuud iyo sunan nasaa ku yimid oo laba ay wariyeen labadoodaba xadiidkooda waxaa ku sugan waa xadiid cabdillahi bni salaam cinda ibni maaja iyo xadiidu jaabir cinda abi daawuuda wanasaai labadoodaba waxaa ku sugan annahaa saacaddaasi maa bayna salaati alcasri wa guruubi ashamsi inay u dhaxayso salaada casar ilaa qoraxdu intay ka dhaxayso saacaddaas inay halkaa ku jirto bay saxaabadaana wariyeen masaadirtaasuna xadiidkooda ku yimi wuxuu yidhi xaafidku waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay fiihaa saacaddaasi meeshay ku jirto jumcada kaga jirto calaa akara wax ka badan min arbaciina qowlan afartan qowl wax ka badan baa laisgu khilaaf amlaytuha aqwaashaa afartanka ana waxaan ku yeedhiyey buuri oon ku imleeyey fii sharxi bukhaariy buui sharxayga bukhaari aan sharxay ayaan ku yeedhiyey buui halkaa laga raadiy macnaa waa fatxulbaariga fatxulbaariga ficlan sidaas mujalladka labaad safxada afar boqol iyo lix iyo toban halkaasuu xaafidku ku imleeyey afartanka qowlba taqriiban meeshaasuu ku akhriyey xadiikan marka laba xadii wey sooma waa xadiiu jaabir iyo xadiiu cabdilahi bni salaam labadooda waxay aan ugu noqon xadiika cabdilahi bni salaam wuxuu leeyahay waxaan idhi buuhi rasuulkoo nala fadhiya qultu warasuulu jaalisun rasuulkoo nala fadhiya waxaan idhi ina lanajidu fii kitaabi illahi fii ywmi ljumucati saaca laa yuwaafiquha cabdu muminu yusallii yas'al allaha fiiha shayan ilaa qadaa lahu xaajat kitaabka ilaahay waxaan ka helaynaa dabcan tawreed iyuu ka wada waxaa ku yaalla maalinta jumcada inay saacadi ku jirto saacaddaasoo uusan waafaqaynin mu'min tukanaya oo ilaahay wax weydiisanaya ilaa wuxuu weydiisanaya ilaahay inuu u xukumayo saasaan kitaabka ku haynaa nebi allow cabdulahi marka wuxuu yidhi faashaara ilaya rasuululahi sal lay slam markaasuu rasuulku ilaya rasuulku wuxuu ii ishaaray buu ihi oo ii tilmaamay aw bacdu saaca ilan isagu saacad buu ihi sooma saacad buu ihi nebigaa wuxuu ihi aw bacdu saaca mise waa saacad barhkeed amayna saacad ahayna saacad barhkeed tahay markaasaa waxaan idhi bu uhi sadaqta aw bacdu saaca waa runtaaye waa saacad qaarkeed saacad idil maaha bimacna waxa waqti gaaban waay ayb markaasaa waxaan idigu idhi ayu saacatin hiya saacaddaasi waa tee sumcadaad xaggey kaga jirtaa markaasaa wuxuu idhi hiya aakhiru saacaati annahaar maalinta saacadaheeda ta ugu dambaysa wey ayib markaasaa waxaan idigu idhi inaha laysat saacatu salaatin meesha xadiiskan sheegayna inaan fasirahay wey saacad la tukada maba ahaba xadiiskana maxaa ku yimid yusallii fiiha san kuma imaanin isagoo tukanaya iskaalkaa inaga inugu dhashaybaa ku dhashay cabdulahi bnu salaama markaasaa nabiga weydiye wuxu nebi ilaahayow hadday tahay saacadda ugu dambaysa casarka wakti la tukada mabahe soo waktigii salaadaba la karaahaystay ma oon soo marnay de waktigaa lamaba tukaday xadiiskuna wuxuu leeyahay yusallii fiiha ka war markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam bala way tahay saas ina alcabda almu'mina idaa sallaa uma jalasa laa yaxbisuhu ila asalaa fahuwa fi sala sax waa runta laakiin ruuxa muminka haddii intuu tukado kadibna meeshii fadhiisto salaad darteedna meesha u fadhiyo salaad un uu ku sugahay dan kale uusan meesha u fadhiyin salaad buu ku jiraa buu nebi salwat rabbi waslamu caleh marka waxa weye adigoo salaadiina sugayo masaajidkana fadhiya ilaahay haddaad wax weydiisato saacadiina aad joogto kaana adoo tukanayood qalaad ka dhiganta axaadiistii kale u markhaati ka cayso ruuxa muminkaa in masaajidka markuu yimaado salaada sugahay intuu salaada sugayo salaad buu ku jira taasoo kale ka dhigay saasuu marka nebigu ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu calayh waana xadiis aad u qiimo badan wey baa soo saaray biisnaadin qawiyin sheekh albaanina wuxuu leeyahay xasanun saxiix xadiikaasi waa mid maa aakhiru saacatin saacati nahaar soo ma waa saacadda ugu dambaysa waana xadiis fogan wey xadiikaasi waa xadiiu cabdilahi bni salaam cinda bni maaja w ama xadiidka jaabir bni cabdilaah cinda abi daawuuda wanasaa isagu waxa weeyaan wuxuu yidhi nebigu sal ly wasalam ywm ljumcati intay casharata yani saaca maalinta jumcadu waa labiyo toban saac laa yuujadu muslimu yas'al اllaha caza wajala shaya ila aataahu allahu caza wajala faltamisuuha labiyo tobanka saac muslim ilaahay weydiisanaya saacad ka mida saacadaha ma jiro ilahay wax warsanaya ilaa ilahay waa siinaya ee faltamisuuha aakhira saacatin bacda alcasr waxaad ka raadisaan saacadda ugu dambaysa oo casarka gadaashiisa halkaa ka raadiya buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka abu daawuud iyo nasaa iyo xaakim baa soo saaray xaakim wuxuu leeyahay waa calaa sharti muslim buu saxiix ku yahay dahabi baa ku waafaqay alimaamu nawowina wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix xaafidkuna wuxuu yihi isnaaduhu xasan sheekh albaanina wuu saxiixinay soo laba xadii maa labada xadiid waxaad ku dartaa saciid ibnu mansuur wuxuu ku soo saaray biisnaadin saxiix ilaa abi salamata bni cabdiraxmaan waa taabici inuu yidhi ana naasa min asaxaabati ijtamacuu fatadaakaruu saacata aljumuca saxaabada rag ka mida ah kulmay waxay ka sheekaysteen saacadda jumcada ku jirtaaye xaggay ku jirtaa uma iftaraquu kadibna way kala tageen falam yakhtalifuu annaha aakhiru saacatin min yowmi aljumuca iskumayna khilaafin saxaabadaasi inay saacadda ugu dambaysa jumcada tahay aarkaasi waxaa soo saaray saciid ibn mansuur sheh albanina wuxuu leeyahay waa saxiixu isnaad saasule man marka saxaabadiina sidaasay ahayd ibni xajar madhabka isagaa wuxuu ka soo guurinayaa kaiir min alaima sida axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya culimada maalikada nin ka midoo turtuushi la dhihi jiray nin la odhan jiray ibnu zamlakani oo fuqahadii shaaficiyada wakhtigiisa noolaa ninkii ugu cilmi badnaa lagu sheego inuu ahaa sidaas macnaha weliba wuxuu ka soo guurinayaa min nasi shaafici imaam shaafici buu ka soo guurinaya marka sidaas daraaddeed baa waxaynu nidhi xadiidka hore saxiixu muslim uu u tiiriyey waa daciif sooma maxaa lagu daciifiyey waxaa lagu daciifiye waa marka koowaade horta waa mawquuf waa marka labaade axaadiis ka xoog badan buu khilaafsanya khulaasaduna waxa weeye saacaddaasi sida raajixa afartan qowl haba ku jirtee qowlka ugu xoog badani waxa weeye maalinta saacadda ugu dambaysa halkaasaa laga raadinaya taasaa u xoog badan ayb waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay buuhi fiiha dhexdeeda calaa akara wax ka badan min arbaciina qowlan amlaytuha waan yeedhiyey buuhi aqwaashaas fii sharxi bukhaariyi bukhaari sharxiisaan ku yeedhiyo fatxulbaariga man can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi madat isunatu sunnadii waxay ku tagtay madat way tagtay assunnatu dariiqada nebigu waxay ku tagtay saas man fii lisaan shaaric marka la yidhaahdo aariiqa laga wada sawaan kaanat sayi'a aw xasana waajiba aw mustaxaba sunnada in la yidhaahdo maa yuqaabilu alwaajib aw alfarda waa isqilaax xaadisa fuqahada iska leh amaa nusuusta markaa sunna aad ku aragto bimacna ariiqa laga wada saas man ayb madad way tagtay assunnatu ariiqadii waxay ku tagtay dariiqadu waxay ku tagtay anna fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdooda waxaa ahaatay iyo fasaacidho wixii ka badan jumucatan ayaa ahaatay ah, madad way tagtay asunnatu ana fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdooda inay ahaatay iyo fasaacidho wixii kasii badan jumucatan inay jumca ahaatay ayay sunnadu ku tagtay saasay dariiqadu ku tagtayo la soo gaadhay buu leey waxaa soo saaray alimaamu albayhaqi baa kadalika sidaasoo kale u wariyey oo daara la wariyey lafdiguna waxa weeye madat isunna ana fii kulli alaatin imaam intaasaa ka horreysa sunnadu waxay ku tagtay in saddex kasta oo wada jiro ay imaam yeeshaan wa fii kulli arbaciina famaa fawq dalika jumcatun famaa fawqa dalika dhe wa fii kulli arbaciina famaa fawqa dalika jumcatan wa adxaa wa fitran ah jumcatun wa adxaa wa fitrun wadalika anahum jamaca afartan iyo wixii ka badanna in jumca lagu leeyahy oo ciidulada lagu leeyay oo ciidulfitr lagu leeyay sababtuna inay jamaac yihiin xadiidku sidaa xaafidku sheegay waa daciifun jiddan daciif keliya ma ahee waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay dacfigiisuna waxa weye bal culimmada qaarkood waxay leeyiin waa mawduuc mukhtalaq makduuba calaa rasuulilah waa been abuurad bay leeyin nabiga lagu been abuurtay salawatu rabbi wasalam alkaasi ba gaarsiinaya laba ciluu leeyay cilada koobaadi waxa weeye cabdilcasiis ibn cabdiraxmaan nin la yidhaahdaa ku jira oo daciifun jiddan ah bal imaam axmed uu leeyahay axaadiiuhu kadib ah, axaadiistiisu waa been buul ninkaasa horta ku jira ayb waxaa kaloo ku jira nin la yihahdo khusayf oo isagana daciif xadiidku marka waa daciifun jiddan ee daciif kalimaha saas daraaddeed ba aimada xadiidku waxay isku waafaqeen xadiidku inuu daciif yahay alimaam albayhaqi cala raxmatullah wuxuu leeyahay laa yuxtaju bi lama xujayso kanoo kale nawwi wuxuu leeyahy fi sharxi lmuhadab xadiiun daciifun dacafahu lxufaad waa xadiis daciifo xufaaddu way daciifiyeen buu leeyahy kadalika wuxuu leeyahy wuu sii wadaa wuxu le waxtaja ayضa biaxaadiia bimacnaahu lakinaha daciifa axaadiista macnaha ku soo aroortay afartan sheegaysa waa daciif buu leeyay wax ka kacaya ma jiro kadalika alimaam suyuuطi baa daciifiyey kitaabkii xalay aan ii sheegay daw shamca fii cadad اljumuca risaaladii qiimaha badnayd ee waa suyuuti ka qoray masalada yaan idiin sheegay ee alxaawi lilfataawa oo ku dhex jirta kadalika waxaa daciifiyey ibnu xajar sheekh albani sidoo kale wuxuu le waa daciifun jiddan xadiikaasi waa daciif bal alimaamu siyuuطi wuxuu ka soo guuriyey muzani muzani waa ardaygii imaam shaafici ardaygii imaam shaafici wuxuu ka soo guuriyey inuu muzani yidhi ixtaja ashaaficiyu bima laa yuhbituhu asxaabu اlxadiid imaamu shaafici masaladan wuxuu u deliishaday waxaynan muxadisiintu sugin oo aan muxadisiinta agtooda ka sugnayn oo ah ana nabiya sal lay waslam qadima almadiinata fajamaca biarbaciin ana nebiy sal lay slam xiina qadima almadiinata jamaca biarbaciin nebigu markuu magaalada madiine yimid afartan inuu afartan ruux inuu salaada jumca tujsiyey xadiis noocaasoo muxadisiintu ayna sugin ayuu imaam shaafici masalada u daliishaday buu leeyahay waa ardaygiisii musani taas man yani waxay caan ku ahaayeen aimada xadiidku walow imaamka madhabkiisaba ha taabacsanaanaya haddana hadduu nasku khilaafa ama wuxuu cuskaday daciif yahay waa daciif ba dhihi jiray waa sheekhanagi maaha waa madhabkanagina maaha laa muxaabaata fidiin laa muxaabaatan fidiin ilaa ay gadaal ka soo baxeen qolo muqallido oho imaamka nusuustiisi hadalkiisiiba sidii nasoo kale ula dhaqmay laakiin raggii hore madhabka u fiirso musani iyo ninkii la dhihi jiray muxuu ahay ibnu mundir iyo maxamed ibnu jariir abari iyo bayhaqi iyo raggan markaad aragto muxadisiinta madhabka waxa weyaan wixii u muuqday inuu khalday oo khaldan yaha bay leeyi xadiis naskan ma sugna qowlkaasi waa daciif wixii la quman bay marka sheegayaan maa sidaasaana macnaha sax xadiidkani marka waxaa daliishaday yaa daliishaday xalaan soo marnay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo keyrkood baa daliishaday oo qaba cadadka ugu yara jumcadu ay ku guntanto inay tahay afartan soo ma afartan ka yarna inayna jumcaba ku guntamayn hadday tukadaanna waaba bail bay leeyi saasman ra'yigaasna waan soo sheegnay inuusan wax xadiifa cuskanayn xadiidka ugu roone ku soo arooray waa xadiidkan xali soo marnay soo garan maysaa xadiidkii kacb ibni malikin ashcad ibnu zuraar markuu magaalada madiine yimid uu tuujin jiray macnaha afartan tuujiyey kaana siday culimmada xadiidka laftoodu leeyihiin shaaficiyadu dilaala kuma sugna soo ma wixii intaa ka hadho dhan waa wada daciif bal matruuk baa ka wada buuxo dacfigoodu waa shadiid dacfi xataa kabmaya ma ah axaadiista kusoo soo aroortay aar afarta ku aroortay ayuu suyuuti intuu ku soo arooriyey kitaabkiisa hadda aan sheegnay daw shamca fii cadad iljumuca intuu ku soo arooriyey oo kulli uu wada sheegay inuu matruuk ku wada jiro ayuu welilcajab haddana wuxuu yidhi way isxoojinaysaa sidaas daraaddeed baa anugu waxaan qabaa buu yihi afar haddii la helo afartaasay jumca ku guntantaa axaadiistaasaan isku kabkabahayaa buui laakiin waxaadan ula yaabayna madhabka suyuui haddaad ogaato la yaabi mayse alimaam suyuui madhab waxaa jira uu shaad leeyahay oo masalada ku saabsan muxuu yahay axaadiistu walow dacfigoodu shadiidba ha ahaadee haddii uruqdoodu badato way isxoojinaysaabuu qabaa masaladaana lama waafaqsana wuxuuna ku taqriiriyey alfiyadiisa alfiyatu suyuui ayuu ku taqriiriyey dacfigu haba shadiid ha ahaadee hadday uruqdu badato waa isxoojinaysaabuu qabaa wa hada khilaafu madhab almuxadisiin muxadisiintu waxay qabaan marba hadduu dacfigu shadiid yahay inuusan kabmayn soo saas ma sidaa wey sida manaa caanka la yaqaan ayib wacan samuurata bni jundabin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay wasalam kaana wuxua yastakfiru waxaan soo marnay markaas xalay baynu ka soo sida raajixii waxa weeyaan jamaacada haddii la helo in jumcadii guntamaysa saas man ibn xajar walilcajab ibn xajar fii fatxi ilbaari markuu mas'alada aad uga niqaasho wuxuu rajaxayaa madhabka odhanaya jamaaca uun haddii la helo inay jumcadii guntamayso waa muxadisiinta madhabka shaaficiga weliba ragga yani waxa wey ugu aqoon badan cilmiga xadiiska ayuu ka mid yahay an samurata bni jundabin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yastakfiru mid ilaahay dembidhaaf u weydiiya lilmuminiina muminiinta ragga wlmuminaati iyo muminaadka dumarka fii kuli jumucatin jumco kasta dhexdeeda riwaay ziyaada ku jirto wlmuslimiina wlmuslimaat waxa wariye xadiikaasi albazaaru baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey layinin oo tabar daran layin ayb xaafidka kalaamkiisa layin uu xadiidka ku yidhi nooc min atajawuz wاlqusuur baa ku jira kaana almafruud inuu yidhaahdo daciifun jiddan ama waa mawduuc inuu yidhahdaa la rabay kanoo kaleeto meelahan dhadhow lama keeno waa la fogeeyaa lianna xadiidkani waa musalsalun biاlducafaai wاlmajaahiil silsiladda sanadkiisa markaad raad raacdo ama waa daciif ama waa majhuul u fiirsa maalan khaalid ibni yuusufin sahmi nin la yidhahda ku jira samtine oo daciif aabbihii yuusuf ibn khaalidin samti nin la yidhaahdo waa daciifun jiddan bal ibnu maciin wuxuuba leeyahay kadaab buu ahaa beenaala khubayr ibnu salmaan nin la yidhaahda isagana ku jiro oo majhuul ah jacfar ibnu sacd ibnu samurata waa majhuul sulaymaan ibnu samurata ibnu jundub waa maqbuul ama waa majhuul intaas oo dacfi sanad kulansaday layin bas miyaa lagu gaabiya aciif jiddan warkiisa meel kaga soiskada haddaan muslimiinta loo ducaynayo waaba loo baahanya mushkilo ma leh laakiin wax oo nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh way sugan tahay xadiis kale ku sugan tahay inuu ducayn jiray laakiin xadiis ahaan kale uma sugna man wacan jaabir bni samurata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa fi lkhubati khudbada dhexeeda yaqra'u mid akhriya aayaatin aayado oo min alqur'aani qur-aanka ka midu akhrin jiray yudakiru nnaasa dadka xaal uu ilahay xusuusinayo rawaxa wariyey abu daawuud baa wariyey wa aslu xadiidkan asalkiisuna fii muslimin buu ku yaalaa lafduhu abu daawuudku markuu soo saaray waxa weeye kaana salaatu rasuuli lah sal lay slam qasdan wa khudbatuhu qasdan nabiga salaadiisuna dhexdhexaad bahayd khudbadiisuna dhexdhexaad yaqra'u aayaatin min alqur'aan wayudakiru nnaasa khudbada qur-aanna waa ku akhrin jiray dadkana ilahay wuu ku xusuusin jiray sheekh albani wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan lafdiga muslim isagu kuma jiro lafdiga muslimi waxa weyaan isagu salaadaha nebigu salaadiisuna qasdi bahir khudbadiisuna qasdi bahir saas maa laakiin qaybtani way sugan tahayoo qur-aanka in lagu ku akrin jiray way sugan tahay oo waanagii soo marnay xadiidkii yacla inuu nabiga maqlay sal lay aslam oo khudbaynayo haddana akrinaya wanaadow yaa maaliku ayb marka ficil nebi bay ku sugan tahay in khudbada qur-aan lagu akriyo ficilkuna haayatu maa fi lamri oo uu faa'iideyn karo waxa weeye waa mashruuciye iyo istixbaab soma laakiin shardiyo iyo wujuub iyo faradnimo ma faaideeyo so saas ma sida muqararku a cilmusalax saas daraaddeed imaamu shaafici baa wuxuu qabaa khudbada haddaan khaasatan ta hore aan qur-aan lagu akriyin maba jirtaba waa buraysaaba saas man marka kuwanu isu geegeynaya laakiin rayiga waa laga xoog ra'yigaasi waa laga xoog ayib haddaan qur-aan lagu akriyin khudbadu waa saxaysa laakiin sida fiican waa in qur-aan lagu akriyo wacan aariq bni shihaabin ana rasuula lahi sal lay slam qaala wuxuu yidhi aljumucatu jumcadu waa xaqun xaq weye waajibun oo waajib ah xaqun waa shay sugan waajibun oo waajiba calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisay waajib ku tahay fii jamaacatin muslimkaasoo fii jamaacatin jamaaca dhexdeeda xadiikaas ah, fii jamaacatinta waad xuseyntii marna soo marnay waxaan soo sheegnay minaan soo marin lakin waan sheegnay waxaynu ku sheegnay in loo deliishado jumcadu inay jamaaco la-aanteed asaxayn hal ruux inayna ka asaxayn wa hada maxalu ijmac waa laisku waafaqsanya hal ruux inaysan jumca tukan karin waa inay jamaacata laakiin waxaa laisku khilaafsan jamaacadii xaggey ka bilaabataa waagaan marka soo marnay qolaale labay ka bilaabataa qolaale saddex bay ka bilaabataa waa gara fii jamaacatin jamaaca dhexdeeda ilaa arbacatan afar mooye afar bayna jumcadu ku waajib waa afartee mamluukun mid la leeyahay addoon la leeyahayo dad kale leeyihiinoo milkii dad kale ku jiraba wamra'atun iyo haweeney wa sabiyun iyo ilmo yaroon qaan gaadhin wa mariidun iyo ruux xanuunsanayoo jiran rawa waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi lam yasmac muusan maqlin aariqun aariq min annabiyi nabiga sal lay slam waxaa muusa ka maql ayib hadalkiisu wuxuu ahaa abu daawuud nebiga wuu arkay ra'a anabiya walam yasmac minhu shay ah, walam yasmac minhu nebiga wuu arkay aariq laakiin waxba muusan ka maql maxaa marka uu tilmaamayaa inuu sanadku xoogaa kala go-an yahay sooma saas way man ayib waxaa sugan aariq ibnu shihaab nin saxaabiya wey suxbadiisuna way sugan tahay inuu nebiga arkayna way sugan tahay abu xaatim ibnu xajar iyo keyrkood way sugayaan marka waa saxaabiyun cala araajix sida raajxa waa saxaabi haddii ay sugnaatay inuusan nebiga waxba ka maqalna xadiidkiisu waa min maraasiili saxaaba soo ma mar hadday suxbadiisu sugan tahay xadiikiisu waa maraasiil صaxaaba maraasiil صaxaabana waa xujat cinda اjumhuur laba nin iyo waxsaasa la sheega u khilaafay saas wy man marka xadiidku waa maqbuul sida raajixa ah, saas weye maraasiil صaxaaba ayuu noqon karaa markuu ugu xun yahay man xaafidku wuxuu ku soo kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi صaxaaba inuu yidhi ra'aytu الnabiya sal ه alay slam waazawtu fii khalaafati abi bakrin yaa odhanaya aariq nebiga waan arkay abubakar wakhtigiisiina duulaamadii baan ka qayb galay sanad saxiix ah buu xaafid ku soo guurinaya marka inuu nebiga arkay way sugan tahay waxa laga doodi kara marka wax ma ka maqlay mise kama maqlin hadday sugnaatay inuusan wax ka maqlinna mursal saxaabiyin buu noqon karaya mursal saxaabina marka waa sugan yahay waa la qaadanaya macna saas wey macna ayb wa akhrajahu waxaa soo saaray buu hi alxaakimu xaakimkaas xaakim baa soo saaray min riwaayati taariqin buu ku saaray almadkuuri ee la sheegay can abi muusa xaal ka warinay xaakim baa mustadraka ku saaray xadiid min riwaayati taariq ibni shihaab oo hadda aan soo sheegnay laakiin taariq wuxuu ka warinayaa caman can abi muusa bimacnaa waxa weeye xaakim markuu warinayo taariq si toosa nebiga uguma warinaye nebiga iyo taariq wuxuu u dhexaysiiyey abuu muusa alashcari ayib xaakim markaasaa wuxuu yidhi markuu xadiid sidaa ku wariyey saxiixun calaa shardi shaykhayn dahabi baasaa ku waafaqay laakiin imaam bayhaqi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi abu muusa alashcari in meeshaa lagu sheegaayo waa hayru maxfuud ayru maxfuud haddi la mxaa laga wadaa ya ficl musalax hayru maxfuud bimacnaa shaad waay saas man ayru maxfuud hadduu ku dha bimacnaa shaad sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay abu muusa alashcari sanadka in lagu sheego waa shaad waana munkar cindii buu leeyahy macnaha xaafidkuna isaabaha wuxuu ku yidhi akhrajahu alxaakimu min ariiqihi iirsada xaakimku isaabaha ku sheegay halkan ku sheegay waa kala duwanta hadda wuxuu ina yidhi intuu inoo sheegay xaakim inuu soo saaray buu ka aamusay sooma laakiin fii kitaabihi alisaaba fii tamyiizi saxaaba xaafidku wuxuu ku leeyahay akhrajahu alxaakimu min ariiqihi faqaala can taariqin can abi muusa wakhaaauuhu fiih gaf bayna muxadisiintu ku xukumeen sheegidda abu muusa meesha lagu sheegay xadiidku marka ariiqan xaakim sax maaha abuu muusa alashcarina meesha kuma jiro xadiidku waa mursalu aariq ibnu shihaab oo saxaabiya saasuu sa ku yahy abu muusa alashcari meesha kuma jiro man xadiidka shawaahid kaloo fara badan buu leeyahay shawaahiddaana waxaa tiriyey oo taxay asheikh alalbani caleyh raxmatullah fi ninkii rab ha laabto mujaladka saddexaad safxada konton iyo afar ilaa konton iyo sideed ayuu kaga hadlay shawaahidda xadiidka xadiku waa sugan yahay almuhim xadiidku waa sugan yahay wuxuuna inoo faa'iideynaya afar ruux in jumcada laga ridayno jumcada lagula hayo ruuxa addoonkee la leeyahay haweeneyda ibnu mundir wuxuu soo gurinayaa ijmaac laysku waafaqsan yahay haweeneyda inayna jumca ku waajibayn haddayse tukadaan inay ka asaxayso aar cabdullahi bn mascuud ka sugan baa jira min ciddati uruq cabdullahi bn mascuud dumarka inuu masaajidda ka eryi jiray jumcada oo u dhihi jiray taga meeshan ma lihidin guryihiinna aada dhihi jiray laakiin waxaa haysta xadiidkii nabiga iyo nabigu sal lay sl laa tamnacu imaa allah masaajid allahi baa meesha yaal uma diidi karto walaa salaadaha jamacada loo diidin walaa jumcaan loo diidi karin hadday yimaadaanna salaaddii waa asaxaysaa hadday aynan imaaninna guryahooday ku tukan karaanoo duhur bay tukan karaan mana sidaas wey man kadalika mariidka xanuunsanaya soo gaari waaye isagana duhur buu tukan sidaas wey man wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahanin calaa musaafirin ruux socota korkiisa jumucatun jumca maaha laysa calaa musaafirin jumucatun wax jumca korkiisa maaha waxaa wariyay aabaraaniyu baa wariyey bisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran awsadku kusoo saaray tabaraani xadiid dacfigiisana waxaa keenaya cabdulahi bnu naafic nin layhahdo yaa ku jira sanadkiisa oo mutakalim fiihi ah. isagoo mutakalim fiihi buu haddana wuxuu khilaafay ragga hiqaadka ah xadiidka rafcintiisu ku khilaafay xadiidka alimaam albayhaqi iyo keyrkii waxay rajaxayaan inuu mawquuf yahay ama markuu marfuuca yahay waa daciif imaam nawowi iyo keyrkii baa daciifiyey fi khulaasuu ku daciifiyey xadiidku marka marfuucan ma sugna wasawaabu waxa weye cabdulahi bni cumar mawquuf ku yahay saas manaa ayb shawaahid baa jirta uu leeyahay oo iyaduna daciifa ah. sida xadiidka jaabir bni cabdillahi cinda daara walbayhaqi oo musaafirka inaan jamco lagu lahayna sinaadkiisu waa daciif adiga shawaahiddaasuu xadiidku xasan ku noqon karaa waa qaybta musaafirka ku saabsan waxaana faa'iideynaya musaafirka inaan jumco lagu lahayn nebiga safaradiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisu markay safar galaan jumco mayna tukan jirin xalay baanan u malaynayaa inaan soo tilmaan oo weliba jumco isagoo safara nebiga waafaqday oo la hubo waa tii xajat lwadaac banka carafa nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh uu ku waafaqay be haddana maca daalika duhur buu tukaday jumco ma tukaday marka musaafirka jumco laguma leh wa hada madhab ljamaahiir saasman musaafir yaa la yidhaahdaa waa musaair waa ninkan ka soo hadalay saasma magaalooyin meel degan musaair maaha magaalooyin meel degan oo ilmo ku dhaldhalay oo meesha ganacsi ku haysta oo qaxooti baan nahay leh musaair maaha walariib marka madhabka shaaficiga laftiisa loo noqdo musaafir waxay leeyihiin labaatan beriba hadduu meesha joogay musaair maaha soma yani salaadaa layska joogaa meel loo socdana ma leh haddana waxa lalehy musaafir baa le khaladkuna wuxuu ka yimid bacdu nusuus oo aqwaalu culimmada oo ku soo aroortay kutubta qaarkood ayay soomaalidu tabiiqoodii bay halleeyeen aqwaashu meesha waa ku taalla laakiin waxa ay yihiin iyo naskan meesha yaallaa isma dabaqayo tafsiirkay halleeyeen sidaas daraaddeed ummaddanoo magaalo degani musaafiriin baanu nahay ma soconayso qaxootiyadu waa inay tukadaan oo ficlan waa inay tukadaano rag dhallinyara baa ilaahay tabaaraka watacala ku badbaadiyey oo bilaabay iyadoo wadaadadii hortaagan yihin la kari lahay haddana dadkii intooda badnaa alxamdullah waa qaatay wa cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxu aha rasululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii istawaa uu ekaado cala almimbari mimbarka korkiisa markuu ku ekaado oo mimbarka korkiisa uu ku fadhiisto istaqbalnaahu mid aanu u jeedinno biwujuuhina wejiyadanada aanu qaabilinno oo wejiyadanada aan u jeedinnu ah yani dadkii khudbada dhegaysanayay imaamkiibay wejiga u qaabilinayaano dhabarka u jeedin maayaan rawa waxaa wariya xadiidkaa tirmidi baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran dacfigiisana waxaa keenay waxaa ku jira in la yidhahdo sanadkiisa muxamed ibn alfadl ibni caiya oo daahib alxadiid bal muxadisiinta qaarkood waa kadaab bay leeyihi saas man waa nin matruuka marka xadiidkani marka isnaadin daciif maahe daciifin jiddan waay ma kacayo ayb almuhim inaad khudbada dhegaysataan waay imaamku inuu wejigiisa dadka u jeedinayo xadiis kalay kusuganta dadkuna inay imaamka u dhag raarciyaan oo dhagaystaan waa laazim laakiin inay wejiga qaabiliyaan oo u jeesadaan oo xaggaana ina ujeesan karin xaggaana u jeesan karayn taasuu ka hadlaya taana waxa weeyaan waa daciif walahu waxaa u sugnaaday shaahidun mid xadiid markhaati kacaya oo min xadiidi bara bara ibni caazib xadiidkiisa cinda ibni khusaymatuna ku sugay ibni khusayma qaybihiisan hadda taalla lagama helin lakiin bayhaqi baa ka wariyey sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo ismaaciil ibnu isxaaq oo la garan waayey hadduu ansaari in la yidhahdo noqdona waa munkarulxadiid ama waa majhuula waaba la garan laayahay laa yucraf waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo maxamed ibnu cali ibnu quraab ibn abi xaatim baa ku keenay kitaabkiisa lam yurid fiihi jarxan walaa tacdiila isaguna waxay u dhowdaa inuu majhuul yahay ayb albayhaqi wuxuu ka soo guuriyey ibnu khusayme xadiidka markuu wariyey inuu yidhi haada alxadiidu cindii macluul xadiidkani agtayda waa cilaysan yahay ibni xajar marka inuu yidhahdo cinda ibni khusayba ku gaabsado ma ahayn waxaa ficnayd inu yidhahdo xaafidku wa huwa macluulun cindahu inuu ku dare xadiisku marka ma sugna wa can ilxakam waxaa laga warinaya ayb xadii kale jiro mursal oo sanadkiisu ay rijaashiisu tiqaad yihiin min xadiii cadiy bni haabit oo mursal ah oo uu leeyah kaana nebi sal lay slam ida qaama cala almimbari istaqbalahu asxaabuhu biwujuuhihim nabigu markuu mimbarka fuulo saxaabadiisu wigii wejigii qaabilin jireen oo xaggiisa u jeesan jireen man wacan ilxakam ibni xasnin radi allahu canhu qaala wuxu uhi shahidnaa waan xaadirnay aljumucata jumcadii baan xaadirnay maca nabiy nebiga la jirankiisa sal lay sl nebigaan jumcada la xaadirnay faqaama nabigu markaasuu istaagay mutawakki'an xaaluu yahay mid cuskan calaa casaa ul korkeeda isagoo cuskan ow amase qawsin ama qaanso korkeeda isagoo cuskan mimbarku saaran yahay ulna waa haystaa ama qaansuu haystaayo waxoogaa ku tiirsany cuskan yahay raba waxaa wariya xadiidka abu daawuud baa wariy kadalika waxa wariya ibnu qusayma axmed iyo bayhaqi xadiidkaasi rijaaluhu laa ba'sa bihim sanadkiisu waa xasan isnaaduhu qawi wey saas daraaddeed baa sanadkiisa waxaa taxsiiniyey ibnu xajar waxaa saxiixiyey ibnu sakan ibnu khusayma alimaam nawowi sidoo kale sanadkiisa wuu taxsiininaya sheekh albanina wuxuu leeya hada sanadun xasan ah, sanadkani waa sanad xasana shihaab nin la yidhahdo iyo shucayb nin la yidhahdo sanadka ku jirana hadal aan yar oo aan xadiidka martabatun xasan hoos uga dhigay nin baa ku jiro hadal aan dhib keensanayn xadiidku marka waa xasan buu leey laa siyama weliba wuxuu leeya xadiidku shawaahid buu leeyahay sacdin ilqarab xadiid uu warinayo mursal ah oo shaafici iyo bayhaqi ay soo saareen oo mursal saxiix ah. ayuu leeyahay marka sheekh albani xadiidka waa sugaya man xadiidka waa sugaya ayb xadiidku shawaahid kaloo fara badan buu leeyahy shawaahidiisa waxaa ka mid ah axmed wuxuu soo saaray xadiid sheegaya nebigu markuu ciidda dumarka u khudbaynayay inuu ul cuskanaa laakiin intaasi waa ziyaado shaada ah xadiisu saxiixaynku ku yaallaa ziyaadadaasna lama socoto xadiid ibnu zubayr oo marfuuca isagana jira nebigu sal lay wasalam ul buu ku khudbaynahaya oo fii yadihi ah ibni lahiica ku jiro sanadkiisu daciifi ibnu sacd iyo bazaar baana soo saaray laakiin xadiidka ugu fiicana xadiidka kusoo arortay waxa weeye xadiidka faatimata binti qays fi saxiix muslim xadiiu ljasaasa qisadii jasaasada nebigu ka sheekeeyey soo garamaysaan xadiidkaa markuu nebigu ku sheekeynaya akhirkiisa waxaa ku yimid waacna bimiqsaratihi fi lmimbari markaasuu yidhi haadihi ayba haadihi ayba ul uu haystay oo nebigu markuu khudbaynayay uu hayey ayuu nebigu intuu dhulka ku muday ama mimbarka ku muday ba wuxuu yidhi haadihi ayba haadihi ayba tani waa ayba tani waa ayba muslim buu xadiiskaasi ku sugay khaalid alcudwaani xadiid la yidhaha laga warinaya axmed soo saaray baa isagana jira oo dacfi ku jira axaadiistaa markii laysoo ururiyo khaiibku markuu khudbaynayo inuu ul qaato inay mashruuc tahay bay kutusaysa saasmana xadii saxix muslim baaba ku jira marka waa mashruuc laakiin waxaa laga doodaya usha nebigu uu haystaye cuskanaa ma cibaado oo khadiibku inuu mar walba haysta abaa mishayse caadaabay caadaaba yahaydoo nebigu usha waa wadan jira hadduu duurka aadayo waa kii qaadan jirayo muxuu ahaaye markuu meel bannaan ku tukanayo mudan jiray soo ma ul waa iska wadan jiray marka ma ushii la wadan jiray oo uun mimbarka uu la fuulayba mise waa ul cibaado oho inta lasoo sameeyo meesha lagu tiiriyo khadhiifku mar walba qabsanayo tanaa laga doodahaya laakiin axaadiis ahaan waa sugan tahay ushaa nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu marmar mimbarka la fuuli jiray waa wax sugan weeye hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina muxamed wcala alihi saxbi waslm